bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wصaxbih wslm waxaan soo haynay kitaabkii matn اlarbaciin الnawawiya lilimaam الnawawiy raximah اllahu tacala alxadiiث الthamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad can abi darin jundub bni junaadata waabi cabdiraxmaan mucaadi bni jabalin radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal itaqi llaha xaydumaa kunt waatbic asayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan rawaahu اtirmidiyu waqaala xadiidu xasan wafii bacdi nusakhi xasanu saxiix can abi darin waxaa laga wariyey abi dar jundub ibni junaadata ahaa magaciisa oo abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey mucaad bni jabal radia allahu canhuma can rasuuliillaahi sala allahu alayh ali wasalam waxay ka wariyeen nebiga qaala nebigu inuu yidhi ittaqi illaaha alla ka cabso xaydumaa kunta meel walbood ahaato ittaqi illaaha alla ka cabso xaydumaa meel kastoo kunta aada ahaanayso ood ahaa ood tahay wa atbici sayi'ata xumidana raacsii alxasanata wanaag wax wanaagsan raacsii xumaan haddii ay kaa dhacdana shay wanaagsan ka dabageey tamxuhaa way tirtiraysaa wakhaaliqi nnaasa dadkana kula dhaqan oo kula dabeecad wakhaaliqi nnaasa dadkana kula macaamiltan oo kula dhaqan bikhuluqin dabeecad xasanin hagaagsan dabeecad wanaagsanna dadka kula dhaqan rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey alimaamu tirmidi abuu ciisa wa qaala xadiidun xasanun buu yiri waa xadiid xasana buu dhahay o fii bacdi nusakhina xasanun saxiix buu yiri ayb marka xadiidku sida raajixa waa xasan nacam darajadiisu waxaa weeyaan waa xadiid xasan ah xadiidkan dardaaran aada iyo aada u weyn baa ku jiro dardaarankaas oo ka kooban laba shay xaqa alle subxaana wa tacaala iyo xaqa bani aadamka ay leeyihiin xaqa alla subxaanahu watacaala waxaa weeyaan in laga baqo oo waxa uu faray oo dhan la sameeyo waxa uu reebana laga haro Eh, haddii ay xumaani dhacdana marka in laga dabageeyo xaalad wanaagsan wax fiican xaqa eh, dadku ay leeyihiin na waxaa weeyaan in macaamil wanaagsan lagula mucaamiltamo oo xusnulkhuluq weji furfurnaan eh, wanaagga oo la bixiyo dhibaatada oo dadka adiga dhibaatadaada oo dadka aad ah ka ilaalisid ood ka celisid waxyaabahaas weeyaan marka dabeecad wanaagga marka xadiidkan waa dardaaran guud oo labada qay labada qayboodba taabanayo xaqu llahi tacaala wa xaqu rasuulihi waxaana uu ka bilaabay rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam dardaarankiisa ittaqi llaaha alla ka cabso xaysumaa kunta meel walboo joogtid waa muraaqabat ullaahi tacaala ilaahay iska ogow waay alla subxaanahu watacaala ka baq taqwada alla marka ama cabsida alla subxaanahu watacaala laga cabsanaayo macnaheedu waxaa weeyaan ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat wixii alla ku faray inaad la timaado samayso wixii alla kaa reeban in ka harto taqwada kaamilkaana waxaa weeyaan wixii alla uu ku faray ee sunno ah ama waajib iyo sunnaaba inaad la timaado wuxuu alla kaa reebayna ha ahaadaan wax xaaraana ama ha ahaadaan wax karaaha ah inaad ka tegtid nacam waxaa kaloo mararka qaar taqwada ay ku timaadaa oo waxaa la yidhaahdaa cadaabka alla ka cabsada wataqu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin naarta gaalada loo diyaariyay ka dhowrsadoo iska ilaaliya mararka qaar waxaa la leeyahay marka maalinta aakhiro shidadeeda ka baqa wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah maalin ilaahay la idiin celin doono ka cabsada dhammaanteedna waxay u wada laabanaysaa un allah subxaana watacaala in laga cabsado dardaaranka marka taqwada alle subxaanah watacaala la dardaarmaayana waa dardaaranka ilaahay uu siiyey ummadihii hore iyo annagaba oo alla uu yihi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waxaanu idiin dardaaran waxaan u dardaarannay kuwii kitaabka la siiyey ee idinka idinka horeeyey iyo idinkanba an ittaqullaha inaa alla ka cabsataan idin dardaaranay marka alla ka cabsada ayb marka taqwada alle waa dardaarankaas ee nabigana caleyhi salaatu wasalaam marka uu dad diraayo oo kale iyo ciidan markuu meel u diraayo iyo qof markuu safar aadayo la dardaarmaayo iyo taqwo alla kula dardaarmi jiray xadiidka cirbaad ibni saariya ayuu keeni doonaa musanifka xadiidka markay asxaabtu ka codsadeen nabiga ay yiraahdeen kaannahaa mawcidatu muwadicin fa awsinaa waa midna sagootinayo dardaarankiisa oo kale ayaad noo dardaarmayo yacni midna sagootinayo waanadiisaoo kaleadna adna waarinaysayo rasuulka ilaahay noo dardaaran markaasu wuxuu yihi uusiikum bitaqwa allah alla kacabsiga idinkula dardaarmaya salafkuna saasay ahaa jireen oo asxaabu rasuulillaahi marka ay axad meel u diraayaan qof meel ay u dirayaan saasay ahaan jireen abubakar radia allahu canhu markii uu cumar madaxda ka dhigayna uu magaca uu yacni magacaabay waxyaabihii ugu horreeyay kula dardaarmay waxay ahayd itaqilaaha yaa cumar cumarow alla ka cabso ilaahay subxana wa tacaala ka cabso maxaa yeele taqwada alla waa shay qofka ka celi karo xumaanta nacam qofka hadday taqwo alla ku jirto xataa hadday xumaani ka dhacdo war alla ka cabso haddii la yidhaahdo waa ka joogaya marka taqwada alla waa waasic diini ah weeyaan waa wax adiga kaa celiya xumaanta oo oo yacni aada iyo aada u xoog badan waay hadday taqwadii alla meesha ka baxdana hadda qofkii waxaa weeyaan wax allaala oo xumaan ah waa cido uga dhowrsanayo malaha ayb marka taqwadaas alla subxaana watacaala miro badan bayna leedahay ilaa alla kacabsigu waa mirihiisu aada buu u badan yahay waxaa ka mid a ah in ilaahay faraj oo u furaayo qofka alla ka cabsado shayga aad alla uga cabsato faraj buu alla kaaga furaya waman yataqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaytu laa yaxtasib qofkii alle ka cabsado ilaahay wuxuu u yeelayaa oo u sameynayaa meel uu dhibaatada iyo shiddada ou uga baxo meel aanu ka filayninna ilaahay irsaaq buu ka siinaya risqi buu ka siinaya sidoo kale taqwada alla subxaanahu watacaala waa kuu fududayn dembi dhaafay leedahay waman yataqi llaha yukafir canhu sayi-aatihi wayucdim lahu ajra dembi dhaaf ayay leedahay sidoo kale taqwada ilaahi subxaana watacaala waxay leedahay in alla subxaana watacaala umuurahaaga uu fududeeyaba sideedaba waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusran fudaydu ilahay uga dhiga arrimihiis o dhan waxaa kaley leedahay sidoo kale ilaahi subxaana wa tacaala taqwada baabab ayuu qofka uga furaa oo xaq iyo baatilkii inuu hadduu alla ka cabsado cilmiga uu yaqaano ou alla uga dhowrsado ee uu <clears throat> ee uu alla subxaana watacaala uu uga dhowrsado qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala tow wuxuu siinayaa wax uu xaqi baadilkii ku kala saara yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana furqaan buu ilahay idin siinaya xaqi iyo a ku kala socdaan nacam cadowgiisa waxa ay u maleegayaan iyo shirqoolka ay ku wadaan iyo dhibaatada ay u keenayaan ilahay waa ka badbaadina oo alla subxaana watacaala wuxuu yihi in tamsaskum xasanatun tasu'hum wax wanaagsan hadday idin idin asiibaan waa dhibayaan gaalada in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha xumaan hadday idinku dhacdana waa ku farxayan laakiin alla muxuu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a wain tasbiruu haddaad daacada ku sabartaan macsida ka sabartaan qadarka ku sabartaan watattaquu a alla ka cabsataan oo ka dhowrsataan laa yadurukum kayduhum shay-a kaydkooda iyo shirqoolkooda gaalada waxba idinka dhibi maayo saasuu yidhi allah subxaana wa tacaala marka taqwadu mar walba waxaa weeye waa meesha qofka mu'minka wanaag uu ka gaaro haddii laga waayaana waa meesha qofka uu ka dhibaatada ay kaga dhacayso weyaan ittaqi llaaha alla ka cabso xaytumaa meel kastoo kunta aada ahaato meel kastood ahaato ilaahay ka cabso dhul allaale dhulka aada joogtid meel allaale meesha aada joogtid taqwada alla laazim <clears throat> oo yacnii qofka waxaa la diidaya inuu kolna meelna ilaahay uga cabsado meel meel kalena aanu ilaahay uga cabsanin nacam ayb oo qofka mathalan hadduu meel waxa joogo kale meelhi meelo wan wanaagsan oo kale oo dad ahlu khayr u badan yihiin markuu joogo inuu fiican yaha laga yaaba meel kaleu tegayaa marka meeshii isagii uu wanaagsanaan lahaa dadkiina uu bedeli lahaa yaa isagiiba haddana xumaanaya lama rabo oo kale ittaqi llaha xayumaa kunta meel allaale meeshaa joogta <coughs> meel allaale meesha aad joogtid allah subxaana wa tacaala uga cabso <clears throat> wa atbici sayi-ata xumida raacsi alxasanata wanaag raacsi xasano raacsii tamxuha way tirtiraysaa jumladan iyadana waxaa weyaan qofkii alla inuu alla ka cabsadaa la faray alla ka cabsigiina inuu waajibaadka la yimaado waxyaabii xaaraanta ahna oo ka haro weyaan mararka qaar waxaa dhici karta in xaaraantii uu ku dhaco waajib inuu dayaco ayaa imaan karo sidee buu yeelayaa xumaan haddii ay kaa dhacdo mid wanaag ku xiji lababau u noqonayaa marka xasanadaas macnaheeda wanaagaas tawba in laga wado oo haddii xumaani kaa dhacdo wax wanaagsan ka dabageeya wax wanaagsan waa maxa towbada waayo waa inaad towbadii marka la timaado qowluhu tacaalana ilaahay qowlkii sidaa uu tuseeyay waladiina idaa facaluu faaxishata aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah kuwa haddii ay faaxisho sameeyaan ow dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan dakarullaaha alla xusuusanayo cadamada ilaahay iyo cadaabka alla iyay xusuusanaya markaasi alla dembi dhaaf weydiisanaya markaasay alla subxaana watacaala ay dembi dhaaf weydiisanayaan nacam marka dembi dhaafkaas alle ay weydiisanayaan xaalad hagaagsan ah oo xasano xaalad hagaagsan weeyaan oo taa laftirkeeda ayaa waxa ay tahay xaalad hagaagsan iyo wax wanaagsan bay noqonaysaa nacam ayb wa atbic isayi-ata xumida raacsi alxasanata xaalad wax wanaagsan raacsi waxa wanaagsan marka waa towbado koo waxaa kale noqon kartaa haddii xumaani kaa dhacdo camal wanaagsan la imaw camal wanaagsan la imow oo haddii aad la timaado xumaantii baa tegaysa markaa nacam lidalika xadiidku wuxuu ahaa aayaddii qur-aanka waxay ahayd u aqimi salaata tarafay nahaari wazulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikraa lildaakiriin nacam xasanaadku waxay tagsiinayaan xumaanyaalka xasanaadku iyo waxa wanaagsani xumaanta ayay baabi-inaysaa oo tagsiinaysaa dalika dikraa lildaakiriin aayaddu marka waxay ku timid ninbaa haween buu soo dhunkooday ajnebi ka ah markaabuu wuxuu yidhi wuu ka qoomameeyey arrintii nebigu u yimid sala allahu caleyh waali wasalam intuu salaadii buu tukaday salaadii markii laga baxay wuxuu rasuulka ilaahi aniga iga xad iga og buu yiri nacam maxaad samaysay waxaas baan sameeyey naag aween baan ajnabi baan dhunkaday markaasuu yidhi e, manala sallayta macanaa manala tukatay buu yidhi hah markaasaa waxaa timid marka aqimi salaata darafay nahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikra lidaakiriin ninkii wuxuu yihi rasuulka ilaahi aniga keliyama arrintan iska leh salaaddii ma tukatay yacni salaadii baa kaa dhaafaysa waa dunuubtaas oo kale <clears throat> markaasuu wuxuu yihi ninka anig aliya aliya khaasa ani may gaar ay tahay markaasuu yihi bal lilmuslimiina caama muslimiintao dhanay caam u tahay adiga kaliga gaar kuuma ah soo ma garanin marka xaaladda eh, labadaas marka xasanada iyo waxa wanaagsan labada macnoba way noqonayaan <clears throat> wa atbici sayi-ata xumida raacsi alxasanata xasana raacsi wax wanaagsan tamxuhaa way tirtiraysaa wa khaaliqi nnaasa <clears throat> dadkiina kula dhaqan oo kula mucaamiltan bikhuluqin dabeecad xasanin hagaagsan dabeecad wanaagsana dadka kula dhaqan xusnu lkhuluqa waxa miisaanka cusleeya aakhiro weeyaan xusnu lkhuluqna waxaa la yihahdaa alaaqat lwajhi weji furfurnaan wa badlu lmacruuf macruufka oo la dhiibo wa kafu ladaa xumida oo dadka yani laga yani celiyo xumidaada oo dadka ka ceshati <clears throat> alaaqat lwajhi weji furfurnaan wa badlu lmacruuf waxa wanaagsan inaad dadka siiso macruufka marka macruufku waa ka macno ballaaran yahay lacag oo dad siiso iyo cunto oo dad siiso naa allaale wixii macruufa ah inaad yacni dadkii aada kula dhaqanto siiso wakaful adaa xumidaadana iyo dhibaatadaada iyo shartaadana inaad dadka ka ceshato oo ka hayso xusnulkhuluqi marka waa kaasa ayb dadka marka inaad taa kula dhaqanto ayb wacan abi darin waxaa laga wariyey jundub bni junaadata abi cabdiraxmaan mucaadi bni jabalin radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu aleyh ali wasalam qaal itaqi illaha alla ka cabso xaytumaa meel kastoo kunta aad tahay ood ahaanayso wa atbici sayi-ata xumida raacsi alxasanata xasana raacsi ta muxuuha way tirtiraysaa wa khaaliqi nnaasa dadkana kula macaamiltan oo kula dhaqan bikhuluqin dabeecad xasanin hagaagsan rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasanun wa fii bacdi nusakhi xasanun saxiix ayb alxadiid الtaasic cashar xadiidka sagaal iyo tobnaad can abi اlcabaas cabdالlahi bni cabasi radi اllahu canهuma qaal kuntu khalfa الnabiyi slى اllahu عalyh walih waslama ywma faqaala ya gulaamu inii ucallimuka kalimaat ixfad illaha yaxfadk ixfad illaha tajidhu tujaahak waida sa'lta fasأl illah wida istacanta fastacin billah waclam ana alummata low ijtamacat cla an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak wain ijtamacuu cla an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk ruficat alaqlaamu wajafat الصxf rawahu الtirmidiyu waqala xadiidu xasanu صaxiix wafii riwaayati gayri الtirmidiyi ixfad illaha tajidhu amaamak tcaraf ilى اllahi fi الrakhaaءi yacrifka fi الshidة wاclam ana ma akhطأka lam yakun liyusiibak wma asaabaka lam yakun liyukhطئak wاclam ana الnasra maca الصbr waana alfaraja maca اlkarb wa ana maca alcusri yusraa can abi lcabaas waxaa laga wariyey cabdullahi bni cabaas radia allahu canhuma qaal kuntu khalfa nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nabiga gadaashiisa ayaan ahaa yowman maalin fa qaala wuxuu yidhi yaa ghulaamu wiilyahow innii anigu ucallimuka kalimaatin kelmado ayaan ku barayaa jumlooyin kelmado ayaan ku barayaa ixfad illaaha alla ilaali awaamirta alla subxaanahu watacaala xifdi oo ilaali yaxfadka alla waa ku xifdinayaa yaxfadka ku xifdiye alla markaa ku dhowre awaamirta alla dhowr adigana allah ku dhowrayo ixfad illaaha alla ilaali awaamirtiisa tajidhu waad helaysaa tujaahaka hortaada ka helaysaa alla subxaanahu watacaala awaamirtiisa ilaali tajidhu tujaahaka hortaada ka helaysaa <clears throat> idaa sa'alta fas'al illaah idaa sa'alta haddaad weydiisanaysid fas'al illaaha alla wax weydiiso oo cid kale waxbaa weydiisana alla ku kalsoonow wa ida stacanta haddaad kaalmo dalbaysana fastacin billaahi alla kaalmo ka dalab oo alla kaalmo weydiiso waclam ogow ana alummata ummadda low ijtamacat hadday kulmaan hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay ku taraan oo ay ku anfacaan bishayin shay ay kugu anfacaan lamsaa hadday ku kulmaan lam yanfacuuka kuguma anfacayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu llaahu laka alla uu kuu qoray adiga alla uu kuu qoray unbay kugu anfici karaan wa in ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan adiga bishayin ay kugu dhibaan lam yaduruuka kugu dhibi maayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu llahu caleyka korkaaga alla uu ku qoray ruficat alaqlaamu qalimihii waa la kor yeelay qalmaantii wax lagu qoray waa la kor yeelay wajafat isuxufu waraaqihii wax lagu qorayna way qalaleen wax la bedelaya ma lahan wax tir maayana ma laha rawaahu tirmidiyu baa wariyey waqaala tirmidiy wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiix wa fii riwaayati hayri tirmidiyi tirmidi heyrkiisa riwaayadiisii waxay ahayd ixfad illaah alla ilaali awaamirtiisa tajidhu waad helaysaa amaamaka hortaadaa ka helaysaa tacaraf ila ilallaahi alla aqoonso isbar fi rakhaai barwaaqada marka aad ku dhexdeeda alla subxaana watacaala ku aqoonso oo yacni naftaada alla subxaana watacaala wanaag ha kugu arko macnuhu saas yani tacaraf ila allahi fi rakhaa allah subxaanahu watacaala xilliga barwaaqada aad qabto iyo reynreynta aad ku jirtid khayr iyo wanaag ha kugu arko yacrifka fi shidda yacrifka allagoo ku garanaya ku e fi shiddati xaaladda adag iyo abaarta iyo dhibaatada marka aad ku jirto nacam abaarta iyo adeyga iyo xaaladda adag markaa ku jirta ilaahay baa ku aqoonsanaya macnaheedu alla waa ku yaqaanaa mar walba laakiin waxaa weeyaan yani markii hore hadduu alla wanaag kugu arki jiray hadda isaga ku dhaqaaleynayo shidada iyo dhibaatada kaa saaraya macnaas waclam ogow anamaa akhda-aka wixii ku gafay oodan helin lam yakun ma ahayn liyusiibaka mid ku asiibayo midaad mid kugu dhacaaya maba ahaynba waclam ogow anamaa akhda-aka wixii ku gafay lam yakun ma ahayn liyusiibaka mid kugu dhacaya adiga wamaa asaabaka wixii kugu dhacayna lam yakun ma ahayn liyukhdi'aka mid ku gafayo mid ku gafayo ma aanu ahayn waclam ogow ana annasra gargaarka maca sabri sabarka ayuu la socdaa gargaarka alla wuxuu la socdaa sabarka wa ana alfaraja farajka oo kurbada lagaa feydana maca alkarbi murugtay la socotaa kolkii qofka uu murugoodo oo murugtu ay la soo gudboonaataa faraj ku imaadaa wa ana maca alcusri culayskana waxaa la socda yusran fudayd culayskana fudayd baa la socda ayb xadiidkan dardaaran aada iyo aada u weyn baa ku jira isagana oo waxaan ku dhex jirnaa waa dardaaranadii rasuulka sala allahu alayh ali wasalama dardaaran ka mid ah weeyaan ilaahay hadda waxaan soo qaadanay dardaarankii ninkii nabiga sala allahu alayh ali wasalam ku yidhi yaa rasuul allah io dardaaran laa taqdab buu yidhi caroni waxaa kaloon soo qaadanay kii hadda u dambeeyey ittaqi llaha xaytu maa kunta wa atbic eh, sayi'ata alxasana tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dardaaran kale weeyaan midkaana oo aada iyo aada jaamic oo aada iyo aada culimmadana aada u sharxaan wax fara badan oo yacni diinta kamidana ay ku jiraan ay ku sugan yihiin ayb marka xadiidkan waxaa weeyaan waa dardaaran rasuulka kula dardaarmay sala allahu alayh ali wasalama ibnu cabaas ba ula dardaarmay laakiin ummadoo dhan dardaaran bay u tahay kuntu waxaan ahaa buu yidhi ibnu cabaas khalfa nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga gadaashiisa yowman maalin fa qaala wuxuu igu yidhi yaa ghulaamu wiil yahow inii ucallimuka kalimaatin baan ku barayaa kelmado waxaa laga qaadanayaa ilmaha in lala dardaarmo oo aan la isdhihin cunugan yacni waa yaryahay muxuu dardaaran ka ogyahay inaan marna la dhihin maxaa yeele xilligan ibnu cabaas ma qaan gaarin waqtigan soo ma garanin maca daalika rasuulka caleyhi salatu salaam hadallada uu u sheegayo balfeeri siday u waawen yihiin yani waa hadalla uu qaadi karo yani mas-uuliyadna ku kordhinaysa ayb ehelkiisiina waa ahaa rasuulka sala alla ly slam ibnu cabaas iyoiyo rasuulka ilmaadeer bay ahaayeen sidaad ogsoontihiin marka waa ku dadaalaya nacam wanaagiisa ayuu jecelyahay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam markaasuu dardaarankan uu siiyey waxaa kaloo kamid a ah dardaaranada a arkaysaan xasan iyo xusein iyo midkood oo timir dhulka ka qaaday jidka ayaa nabiga sala alla ly slam uu yihi kah kah uf uf buu yihi tuur tuur amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqa ayuu miyaadan ogeyn annaga inaanan sadaqada cunin cunino yiri yani si oo qof weyn oo kale ugu wax ugu sheegay soo ma garan haddii laakiin la yidhaha waxaan ma gaarin cunugan iska dhaaf iyo hadhow wuxuu weynaanayaa isagoo marka doqon ah. a caqliguba wuxuu la weynaadaa habka qofka loola macaamiltamo ayaa caqligiisuna uu la ekaadaa waxaa kaloo meesha ku jirta sidoo kale dardaarankuna culammada laftirkooda islaamku saasay ahaa jireen waxaad arkaysaa aimada islaamka dardaarano ay ilmahooda siinayaan waxaa kamid a mathalan abulwaliid albaaji abulwaliid albaaji risaala laga dhigay dardaaran oo laba laba wiil ee ou dhalay bou la dardaarmayaa oo yaryar markaa oon qaangaarinba ayuu la dardaarmaya kitaab dhanay noqotay dardaarankaas nacam ayuu noqday adduunkooda say umacaa ugu dhaqmi lahaayeen aakhiradooda wax ay sida ay laga rabo inay ula dhaqmaan waxyaabahaasoo dhan ayuu kusoo qaadaysaa yacni daacadii macsida say uga fogaanayaan fitnada say uga fogaanayaan fitanka iyo waxyaabahaasoo kale say uga dheeraanayaan ayuu kula dardaarmay mana aanay qaangaarin markaas weli ibnuljawsi kadalika asagana wiil yaro ou dhalay laftatlkabida layraa kitaab yar buu leeyahy layraa laftatlkabid <clears throat> fii wasiyati lwalad wiil ou dhalay buu kula dardaaran isna waa risaale yar oo aada u yar weyn soo ma garan eh, wasiyaadka marka waa badan yihiin culummada oo minha waxaa kamid a ah wasiyaadkaas oo kale wasiyadii eh, alilbiri alimaam alilbiri alandalusi wiilkiisa yarow gabay kula dardaarmeen nadmi buu kula dardaarmaya abwiil ah, abubakar layraa u dhalay abaabakrin dacuutuka low ajabta ayay ka bilaabanaysaa marka dardaaranadaas marka waa badan yihiin min nebiga sala allahu aleyh ali wasalam ilaa culamada saasay u wadaan dardaarankaas marka dadka ilmaha yararka in loo dardaarmo tarbiyadoodana macno weyn ayay ku kordhinaysaa ixfad illaaha marka wuxuu ku yidhi ixfad illaaha alla ilaali xfadka ilaahay waa ku dhowraya waa ku ilaalinaya alla ilaalinta la ilaalinaya waa maxay awaamirta alla la ilaalina waxu alla diinta alla ilaali say tahay uga soo bax u dhowr diinta alle haddaa ilaaliso <clears throat> awaamirta alle haddaa ilaaliso maxaa kugu dhacaayo alla adna ku ilaalinaya ilaalinta marka alla uu ku ilaalinayo de maciyada allaad helaysaa alle inuu kula jiro oo uu ku ayido ayaad helaysaa nacam walidalika qur-aanka waa ku badantay in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun taqwada dadka laga helayaa waay waa dadka alle awaamirtiis ilaaliyey waay allah la la jiro kuwaas soo ma kasin in allaha maca asaabiriin allah wuxuu la jiraa dadka sabarka badan oo sabro wahaakada nacam ayb macyada alle subxaana wa tacala waad helaysaa haddii alla ku dhowrana xubnahaagoo dhan ayaa alle u hogaansamaya tawfiiq buu ku waafajinayaa adduunkaagii iyo aakhiradaadiiba alla waa ilaalinaya waxyaabaha marka la ilaalinaya gaar ahaan ixfadillaha awaamirta alla ilaali lagu leeya gaar ahaan wax inaa ilaalisa lagaa rabo towxiidka kadib salaada xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waquumuu lilahi qaanitiin waxyaabaha la ilaalinaya waxaa ka mid a qofka inuu maa xaaraamta jirkiisa ka ilaaliyo ay ka mid tahay yacni farjigiisa inuu xaaraamta ka ilaaliyo waladiina hum lifuruujihim xaafiduun oo furuujtooda ilaalinaya ilaa calaa aswaajihim ow maa malakat aymaanuhum fa inahum hayru maluumiin dhaarta inaa ilaaliso waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaaliya ayuu yihi allah subxaana watacaala wahaakadaa awaamirta alloo dhan in la ilaaliyo haddaa ilaalisa awaamirta alla allah ku ilaalinayo xifdiga ilaahay subxaana watacaalana de ilaahay wax uu xifdiyay wax ka fiican malaha nacam fallaahu khayrun xifdan wahuwa arxamu araaximiin ilaahay subxaana watacaala ma fallaahu khayrun xaafidan allah yacni waa ku wanaag badan mid wax dhowro oo wax ilaaliya qofkau alla ilaaliya cid dhibaysa ma laha walidalika waxaa soo aroortay qofkii salaad subax jamaaco ku tukado fa huwa fii dimat illah ilaahay wuxuu ku jiraa magangelyada allo ku jiraa magangelyada alle iska ilaaliya waxuu alle magangeliyey iska ilaaliyaa dadka leyiaa so makasan waxaa iyadana sidoo kale kamid a ilmaha adiga aad dhasho xataa oo adiga kaa farcmo kaa farcanmo inuu ilaahay ilaaliyo ayaa ka dhalanaysa adiga hadda awaamirta alla ilaaliso oo qur-aanka waxaa ku jirta qisadii nabiyullaahi khadar iyo nabi muuse meeshii ay dhiseen derbigii ay dhiseen ay kuw derbiga ku wareejiyeen meeshii ilmihii yaryaraa kaydka ugu jiray maxaa lagu cileeyeen wuxuu yihi waama allah subxaana watacaala ama aljidaaru fakana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiinati wa kana taxtahu kanzun lahumaa wa kaana abuuhumaa saalixan aabahood wuxuu ahaa nin saalix oo toosan buu ahaa aabahood marka toosnaantii aabahooda iyaga ilaahay ku dhaqaaleeyay walidalika saciid ibn lmusayab iyo waxaa kasoo aroortay dhihi jireen wiilkiisa wuxuu ku dhihi jiray aniga waan dadaalayaa salaadii iyo yani sunnooyinkii iyoaan ku dadaalayaa si aad adiga ilaahay uu ku wanaajiyo saasuu dhihi jiraymarka qofku adduunkiisana alla waa xifdinayaa aakhiradiisana alla waa yani isagana waa dhowrayaa dadkii isaga ka farcanmana ilaahay subxaana wa tacala waa u xifdinayaa waxyaabaha ugu daran marka ee alla waxyaabaha oo marka alla ku xifdinayo waxaa ka mid a jirkaaga ilaahay waa xifdina xusuustaada xubnahaaga inaad wanaag uga faa abutayib itabari ayaa waxaa la wariyey inuu yacni meel meelbow aada bootin dheer ayuu booday nacam marka isoo nin waayeel ah markaasi dadkii u naxeen oo la yaabeen markaasu wuxuu yidhi haadihi jawaarixu xafidnaaha fi sigar fa faxafidha allaahu fi lkibar jawaarixdan yaraantiaan ku ilaalinay yiri nacam oo alla awaamirtiisaan ku ilaalinay allana wuxuu yacni eh, markay weynaatayna allah tawaliyo ilaaliyeyba soo ma kasin eh, diinkaaga waa kuu xifdinaya hadda alla awaamirtiisa ilaaliya fitanka ilahay waa kaa xifdinaya nacam buu kaa dhowrayaa wixii diinkaaga mushkilad ku ah buu kaa ilaalinaya ilaahay subxaana watacaala ilmahaaga iyo duriyadaadana waa ilaalinaya qofka marka aduu adduun hagaagsan aakhira hagaagsan haddii uu rabo waa inuu alla awaamirtiisa ilaaliyaa hadduu alla awaamirtiisa ku dayaco ku ciyaarana hadda isagiina waa baaba-aya meel xunbuu ku dambeynaya aakhirana dhib baa u dambeynaya ilmaha ou dhalana waxaa laga yaabaa in inkaari ku dhacdo oo wax usoo duceeyaba oo waayo walad saalixaba oo waayo walciyaadu billaahi ixfad illaaha alla awaamirtiisa ilaali tajidhu alla waa helaysaa tujaaha ka hortaadaa ka helaysaa yacni hortaadaa ka helaysaa bimacnaa ilaahay baa kula jira waay maciyada alle waa in allaha maca aladiina taqow oo kale waa maciyada alle la jirka alle iyo allah subxaana watacaala axadka oo la jiraayana ma ka dhalanaysa inay isku meel taagan yihiin labadooda oo alle subxaana watacaala dhulka uu jooga ka dhalan maysan nacam ilaahay subxaana watacaala waa sareeyaa carshi uu ka sareeyaa maca daalikana addoommadiisa wan wanaagsanna waa la jiraayo waa ayidaya ayidaad buu kula jiraa nacam ayb waana sidaas sida fahamka culimadii salafka iyo kuwii ka dambeeyey Eh, sida ay ahaydba saas weyn idaa sa'alta haddaad weydiisanaysid fas'al illah alla weydiiso kalsoonida allow baraya marka alla ku kalsoonaaw buu leeyahay haddaa wax weydiisanaysid alla wax weydiiso maxaa yeele ducadu waa cibaado adducaau huwa alcibaada buu yihi nabiga sala allahu caleyh waali wasalam allana wuxuu yihi waqaala rabbukum idcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan alla addoommadiisu marka wuxuu le waa u dhowahay ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waa aji waa u dhowahay waa maqlayaa ducadooda waayb ducadoodii waan maqlayaa waanan ajiibayaa na wahaakada idaa saalta haddaad weydiisanaysid fasal illah alla weydiiso makhluuqa ku kalsoonaanin kalsoonidaada alla agdhig waidaa stacanta haddaad kaalmo weydiisanaysidna fastacin billaah ilaahay kaalmo weydiiso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin facbudhu watawakal calayhi alla caabud tala saara isaga waclam ogow markaasaa waxaa la barayaa marka kalsoonida alla subxaana wa tacaala qadarka alla inuu yacni ogaado waxaan alla u qorin inaanu qof uunan helaynin ummaddana aysan wax u tari karin kulligood hadday isu yimaadaan wixii alla uu qadara unbaa soconaya mar hadday dadku saa caaj caajisiin ay u yihiin iyo allaha aan caajiska ahayn ku kalsoono waclam ogow ana alummata ummadda low ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan oy ku taraan bishayin shay inay kugu anfacaan lam yanfacuuka kugu anfici maayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu llahu laka alla uu kuu qoray adiga hadday ummadda wada kulmaan inay wax kugu anfacaanna ay u kulmaan waxaan alle kuu qorin kugu anfaci maayaan waxa ay kugu anfacaan waa un wax alla kuu qoray subxaana wa tacaala wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishayi shay shayin shay inay kugu dhibaan lam yaduruuka kugu dhibi maayaan ilaa bishayin mooyaane shay qad katabahu llaahu caleyka alla uu kuu qoray adiga shay oo alla korkaaga ku qoray unbay kugu dhibi karaan ruficat ilaqlaamu aqlaamtii waa la kor yeelay wajafat isuxufu suxuftiina way qalaleen waraaqihiina way qalaleen yacni waxaan mar horaa laga faaruq noqday waayo waa la qoray sidii loo qorayna weeyaan rawaahu tirmidiyu baa weriye waqaala xadiidun xasanun saxiix wafii riwaayati hayri tirmidiyi waxay leedahay ixfad illaha alla awaamirtiisa ilaali tajidhu amaamaka hortaada ka helaysaa tacaraf ila allaahi alla subxaanahu watacaala yani ha kugu ogaado oo ha kugu barto fi raqaa'i barwaaqada dhexdeeda ha kugu barto yani daaca alle nacam alla subxaanahu watacaala isbar ama yani alla waa ku yaqaanaa isbaridaad waxaa un loo jeedaa waxaa weeyaan daacada ilaahay subxaana watacaala ku dadaalo allaha kugu ogaado nin daa nin yacnii eh, awaamirtiisa ilaaliya inaad tahay fi raqaa'i barwaaqada marka a ku jirto yocarifka alla subxaana wa watacaala wuu kuaqoonsuu ku aqoonsanayaa fi shiddati wuu kugu aqoonsanaya shiddada iyo dhibaatada wahaakadaa xaalkuna waa sidaas oo eh, nabiyullaahi yuunus calayhi salaam markii dhibaatada ay ku dhacday ee malaaygu ou laqay ee mugdiga uu galay baddii iyo nibirigii calooshiisi markii ou galay malaaygii weynaa calooshiisa marka ou galay waxaa timid xadiidkii aayaddii qur-aanka watay ahayd alla uu yidhi falowlaa anahu kaana min almusabbixiin lalabita fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun hadduunan ahaan lahayn dadka ilaahay u tasbiixsada markii hore ee ilaahay subxaanah watacaala yaqaano haddaanu ahaan lahayn lalabita fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun malayga ama kaluunka ama nibiriga calooshiisa ayuu ku nagaan lahaa oo ku jiri lahaa ilaa maalinka layska soo saaro ayb aayadda waa tayd wadannuuni id dahaba muqaadiban fadana an lan naqdira calayhi fanaada fi dulumaati an laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin sidaasuu yiri maadaama axad alla u tasbiixsadana oo ahaan jirayo nebi alla oo ahaa ayaa allah wuxuu yidhi marka haddaanu ahaan lahayn dadka alla u tasbiixsado meeshaasuu ku jiri lahaa marka xaaladii barwaaqadiibuu ilaahay yaqaanay xaaladii shiddada iyo dhibka ou galayna ilaahay baa ka bixiyey soo ma arkin wabilcagsi barwaaqadaada marka aadan ilaahay aqoonin shiddada markaad ilaahay u qeyshato waxba waxaa weeyaan waxba kuu socon maaya fircawn waa kii marka xaalkiisu sidee markuu barwaaqada ku jiray wuxuu dhihi jiray alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajrii min taxti falaa tubsiruun am ana khayru min hada aladii huwa mahiinun walaa yakaadu yubiin anii muuse yaa fiican u dhihi jira anoo boqortooyadaan haysto masar madax ka oo kan ah saas u dhihi jira ana rabukumul aclaa buu dhihi jira markii shidada iyo dhibaatada uu galayna waa kii uu yidhi markaas laa ilaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa kay reer bani israa'iil rumeeyeen ma ahna wa ana min almuslimiin anna muslimiinta kuwa hogaansamaan kamid ah markaasaa ilaa yiri alaana waqad casayta qablu wakunta min almufsidiin hadda miyaad yani sidaan qiraysaa adoo horta hore u caasiyey wakunta min almufsidiin mufsidiintan aa ah ka mid ahay eh, dadka dhulka fasaadiy falyowma nunajiika bibadanika litakuna liman khalfaka aaya waina kathiira min annaasi can aayaatina lagafiluun aayad iyo mucjiza lagaa waxaa lagaa dhigayaa dadka adiga kaa dambeeya say ku say ugu waano qaataan ilaa in badan oo dadka kamid a ah ilaahay waa moog yihiine yaan adiga jirkaaga maanta u badbaadinayna baddaa soo tuftay isaga marka waa la arkay dadkii baa marka dhowr jeer dadkii yacni way arkeen fircoonkii dhibi jiray oo meyday oo yacni bakhtiyey oo baddi ay soo tuurtay arkeen intaas marka waana ugu filan dadkiina sooma kasin marka eh, labada xaala saasay u kala duwan yihin gaalada saasoo kale falamaa ra-w ba'sanaa qaaluu aamanaa billahi waxdahu wakafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-w ba'sanaa iimaankooda waxba uma tarin lamaa ra-w ba'sanaa markay arkeen annaga cadaabkeenna oo ay indhaha ka qaadeen yacnii inay markaas qayliyaan waxba u tari waxba uma tarayso marka allah subxaana watacaala barwaaqada marka aad ku jirta caabud caafimaadka markaa qabta caabud si aa markaa dhow aad yani xaalada shiddada badan marka ilaahay gacanta u horsataba ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku badbaadinaya waclam ogow anamaa akhdaaka wixii ku gafay oon ku asiibin lam yakun ma ahayn awalba liyusiibaka mid ku asiibayo wixii ku gafay ma ku asiibi lahayn wamaa asaabaka wixii ku asiibayna oo ku gaaray adigana lam yakun ma ahayn liyukhdi'aka mid ku seegayo ma ku seegayaan wax alla kuu qoray waclam ogow ana nasra gargaarka maca sabri sabarka ula socdaa gargaarku nasrigu sabarka ula socdaa ayb marka lidalika yani dadku markay sabartamaan oo ay sabarku yani ku dadaalaan baa markaas ayay gargaarka helayan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataqu llaha lacalakum tuflixuun waclam ogow ana anasra gargaarku maca asabri sabarka ayuu la socdaa wa ana alfaraja farajka yacnii shidada iyo kurbada oo lagaa faydo maca alkarbi bay la socotaa farajku goormuu imaadaa markii aada loo kurboodo oo aada loo murgoodou imaadaa waxaa macnaheedu ay tahay arrintan <clears throat> kulamaa qofku marka ay kurbadu ka badato wuxuu ogaanayaa kulamaa muslimka qofka uu ogaanayo weyaan cid kale inaanay waxba u tari karin allah keligii ay usoo jeesanayaan tawajuhaas marka aada ilaahay keligii usoo jeesanaysid ayaa marka ilaahay faraj kugu siinayaan soo ma maxaa yale kurbada waxaa laga wadaa macnaha hadda kurbada waxaa loo jeedaa waa waa murugta aadka u daran waa kullamaa qofka marka markastoo murugtiisu ay aada u badnaato aada u badnaato ay aada u badnaato waa kulamaa tacaluqa alle yani ku-xirnaanta alla ou leeyahay ayaa ziyaadayso makhluuqiina waa iska iloobayaa nacam ayb walidaalika adduunkii waa ku arkaysaa saas laftirkeeda nacam dadku waxaa arkaysaa qofku marka uu quusto bani aadam in haba yaraatee waxba arrintiisu inaynan waxba ka qaba karin markuu ogaado si toosa oo dhaba buu ilaahi subxaana wa tacaala ugu xirmayaa markaana farajkii baa u imaanaya wa ana maca alcusri culayska waxaa la socda yusran fudayd fa ina maca alcusri yusra cusri iska daa'imayo weligii iska jiraayo ma jiraan ayb cusriga ugu badanee adduunyada qofka ku qabsadaa waa waqtiguu leeyahay xataa haddii aan adduunyada looga faydin waa dhimanayaan markau dhinta biso cusrigii waa dhammaaday adduunyada adduunyada ah sooma garan hadduu wanaagsanaa marka yusri baa u dambeeya wanaag buu helaya aakhiran haddii kale adduunyadaaba ilaahay cusriga uga qaadaya yusri ukeenaya fudayd ukeenaya xadiikan xadiis aada iyo aad u qiimo badan waana alfaraja farajku maca alkarbi kurbada ayuu la socdaa waana maca alcusri culayskana waxaa la socda yusran fudayd alxadiiu alcishruun xadiidka labaatanaad can abi mascuudi cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa ida lam tastaxi fasnac maa shi'ta rawahu lbukhaariy can abi mascuudin waxaa laga wariyey cuqbata bni camrin alansaariy ahaa albadriy radia allahu canhu qaal waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ina mima adraka annaasu dadka waxa ay soo gaareen oo min kalaami nubuwati luulaa nubuwadii nebinimadii hore hadalkeedana ka mid ah idaa lam waxaa weeyaan idaa lam tastaxi haddaadan xishoonaynin fasnac maa shita waxaa doonta samee yacnii dadka xikamkii hore oo nubuwadii hore laga soo gaaray waxaa ka mid a ah, idaa lam tastaxi fasnac maa shita saasaa ka mid a ah. rawaahu lbukhaariyu xadiidkan xadiid aada u weyn weeyaan wuxuuna tilmaamaya aadaab adab aadab kamida aadaabta islaamka waana xishoodka alxayaa waxaa la yidhaha sariigta ama xishoodka xisho xadiidku marka waxaa warinayo abu mascuud albadri cuqbat cuqbatu bnu camrin abu mascuud albadriy bedri baa lagu magacaabay meeshaa culimmadu waxay u badan yihiin beder inaanu ka qeyb gelin laakiin meesha beder beder meeshay ka dhacday buu ku dhashay saas ayaa marka bedri loogu nanay ayaa loogu nisbeeyey soo ma garan imaamulbukhaari saasa wuxuu yihahdaa bederow ka qeyb gale saxaabigan marka ayaa xadiidka warinaya saxaabiga eh, xadiidka waxa uu ka hadlayana waa xishoodka xishoodku mansilo weyn iyo darajo weyn buu diinta ku leeyahay waxaa kutusaayo darajadiisaasna rasuulka sal lla ly slam iimaanka iyuu xishoodkii waa iimaan iimaankii iyuu ka mid yahay oo wuxuu yidhi rasuulka sal alla ly slam eh, xadiidkii ahaa alimaanu bidcun wa situuna shucba aw bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha illa allah waadnaaha imaadat ladaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qeyb iimaanka ka mida ah, buy nabi sal l xadiid kaloo muslim ay warinayaan wuxuu ahaa alxayaau khayrun kuluhu xishoodka dhammaantiis waa khayr nabiga sala allahu alayh ali w slam wuxuu maqlay nin walaalkiis xishoodka ka waaninayo oo dhahaya markaa yacni kaanahu ou dhahaya xishoodkan waa ku dhibay xaqaagiibuu ku ayuu ayuu ayuu ku ilowsiiyey markaasu wuxuu yihi dachu fa ina alxayaaa khayrun kulluhu iska daa buu yihi xishoodka waa khayr nacam waxaan khayr ahayn ma keenayo xishoodka xishoodku marka waxaa loo macnaha markaa yani xayaha iyo xishoodka yaa waxay tahay alle in laga xishoodo awalan yani in ilaahay laga xishoodo sida ilaahay looga xishoonayana waa maxay in alla awaamirtiisa lala imaado waxa uu reebana laga haro oo uunan kugu arkin alla subxaana watacaala macsi inuusan kugu arkin saa inaa ku dadaashid nabiga caleyhi salatu salaam asxaabta wuxuu ku yidhi istaxyuu min allahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xishood dhaba ilaahay ka xishooda markaasay dhah yaa rasuul allah dhammaanteen ilaahay waa ka xishoonaynaa markaasu wuxuu yidhi qofka alle subxaanah watacaala ka xishooday falyaxfad ira'sa wamaa wacaa madaxa iyo waxa ku dhex jiro oo weelka u yahay ha ilaaliyo madaxa marka maxaa ku dhex jira indhihii dhegihii carabkii kulli baa ku dhex jira falyaxfad ira'sa wamaa wacaa walyaxfad ilbatna wamaa xawaa caloosha iyo waxa ay hareera ay hareereysay ha ilaaliya xaaraanta ka ilaaliya qalbigiyaa ku jira ha ilaaliya walyaxfad ilbatna wamaa xawaa walyadkur ilmowta walbilaa geerina ha xasuusto iyo yani qofku inuu baaba aayo oo ciiddaas uu ku darmaayo arrintaas ha xusuusto walyadkur ilmowta walbilaa waman araada alaakhirata taraka ziinat alxayaati ddunyaa qofkii aakhira rabo adduunyadan dhaldhalaalkeeda waa ka tegayaan wuu iska daynaya qofkii sidaa yeela wuxuu yihi faqad istaxyaa min allaahi xaq alxayaa qofkaas ilaahay waa ka xishooday buu yihi asbaabaha xishoodka alla kugu bixin kara waa maxay waxyaabaha kugu bixin kara waxay tahay mashhadu nicma nicmada alle inaa aragto horta oo asaga ku siiyey nicmada alle marka aa aragto ilaahay sida uu kugu nicmeynayo iyo sida aad adiga u liidato oo aa haddana macaasi ugu adeegsanaysid wixii alle uu kugu nicmeeya macaasi haddana aan u adeegsanayna indhihii dhegihii af carabkii allaa noogu nicmeeyey maca daalika macaasidiisa aan u adeegsanayna soo xishood ma keenaysa arrintaas qofku marka inuu xishooda ayay ku imaanaysaa ayay ku bixinaysaa bal adig hadda tusaale usoo qaaday nin adiga ixsaan kuu falaayo maalin walba wax ku siinayo adigiina isagii aada wax wax ka caraysiiya aada la imaanayso markaa aragto qofkaasoo kale waa isku xishoonaysaa ninaad xumi ku samaysay isagana wanaagiisii uu mar walba mar walba wanaaggiisii aa helaysid markuu kaasoo horbaxaba indhaha waa ka dadbaysaa xoogaa waa ka yar xishoonaysaa de allah ka owleysan ilaahay subxaana watacaala yaa ka hadloon kaga hadloon soo ma garan nicmada alle subxaana wa tacaala marka inaad eegto oo sidaa yani saa a ku fiirisid waxyaabaha marka ugu weyn oo qofka ku bixinayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka xishoodo ayay taasi ka mid tahay cadamada ilaahay subxaana wa tacaala xishoodka allah waxyaabaha keenaya waxaa kamid a ah in alle laga xishoodo weynaanta alleh addoonkan daciifka ahaa tahay ilaahay hadduu doono oo uu ku ciqaabi karaa waa iska adduunyaduu kaa zuulin karaa yacnii dulqaadka allah ku joogtaa marka marka dulqaadka alle subxaana watacaala iyo cadamada alle subxaana wa tacaala waxay kugu bixinaysaa inaa ilaahay subxaana watacaala aad ka xishooto wahaakada makhluuqii inaad ka xishootay ayay u baahan yihiin iyagana ayaa loo baahan yahay makhluuqa see uga xishoonaysaa inaad iska ilaaliso yacnii yacnii wax adiga markaa sharaftaada wax u dhibaayo oo allana ah ugu caasinaysid inaa iskaga dhowrtan xishoodkii marka isaga dhan waa wada kheyr dhammaantiisa waxaa aada u sharxay marka xishoodka aada yacni sharax fiican weliba ka bixiyey alimaam almarwsi kitaabkiisa tacliimu qadir salaa hadal dheer oo aada u badan buu ka bixiyey xishoodkii marka eh, bani aadamku marka hadduu ka taga xishoodka allaala allaala wax aan ka suurtoobeynin malaha walidaalika ummadaha haddii xishoodkii alla ka tegay oon alla ka xishooneynin waa arkaysa waxyaabaha ay ku kacayaan marka wax agtooda yacnii xaaraanka aba maleh qaamuuskii waa ka saareen xaaraanta waxaa la yidhaha wax kasta maxaa ka macnaa dadku hadday rabaan waa la samey karaa awoodda dadka iska leh rabitaanka dadka waa in la fuliyaa a lagu leeyahy nacam aawo kii alla subxaana wa tacaala rabitaankii alle sharciga ahay aawo iraadada alle sharcigeed xagee ka baxday intaas waxaa weyan mabaadi dadkaa lagu raalli garayna waxaa laleeyahy waa in dadka la qiimeeyo waa in dadka rabitaankooda la tixgeliyo allihii abuuray rabitaankiisii la tixgelin maayo nasal llah salaam ceeb iyo marka xishood darro waay taas maa somakas xishood daradii marka ilaa dadka dadkiina waxay gaa aadaab xumo xishoodka hadduu qofka ka tago aadaabtiisia xumaanaysa maa xishoodka hadduu ka tago awalan yacni ilaahay heyrkii buu caabudayaa waxaad arkaysaa yacni eh, sanam ayuu gacantiisa ku qoraya waa caabudaya waxbuu gacantiisa ku qoraa waa cunaya nacam ayb ilaaha ou caabudaa jiro ku dhacaysa nacam ma xishoonayo xataa nacam war ilaahan ay caabudayso oo jira oo jiranayo jiradu ay ku dhacayso dhimanayo ma isaga tegtid oo alleh ku abuura caabudid ma ka xishoonayo arrintaa idan isla fiican yahay soo ma garan waxaa kaloo eh, aadaartii baa ka dhumaysa haddana nacam waxyaabaha qofka uu dadka kula tacaamulaayo iyo habka uu dadka ula hadlaayo iyo waxaasoo dhan baa ayaa baaba-ayo oo meesha oo lumaya nacam xishoodka haddii la waayo marka xishoodka waa diintii o dhan weeyaan marka isagao dhan waa waa khayr marka dadka waxyaaba ay xishood u maleeyaan baa jira laakiin xishood ayanoo khawar khawar iyo dacfi oo maxaa ka mid a qofka inuu macruuf dadka faro iyo munkarkii inuu ka reebo iyo ka xishoona asoo awoodo taasoo kale xishood lama dhaho sharcigu xishood uma yaqaano ina mima adraka annaasu dadka waxa ay soo gaareen min kalaami nubuwati luulaa nubuwadii hore hadalladeediina ka mid ah waxaa weyaan waxaa ka mid a ah, idaa lam tastaxi hadaadan xishoonaynin fasnac maa shita waxaa doonta samee rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey marka macnaha idaa lam tastaxi fasnac maa shita waxaa weyaan laba macnaa ku jirto yacni wax kasta samey waa kuu bannaan yihiin ma laga wado waa amar amru tahdiid wax allaale waxaa doonta sameey waa arki doontaa adaa adaa adaa adaa ka warrami doono waa arki doontaa waa lagu waa lagu ciqaabaya marka macnaha kale waxay noqonaysaa inay macne khabar ay tahayoo ninka aan xishoonin wax allaale waxuu doono iska sameeyaa macnaheedu inay saa tahayna waa labadaas macnaba waa lagu sheegay alxadiidu alxaadi walcishruun xadiidka kow iyo labaatanaad can abi camrin waqiila abi camrata sufyaana bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah qul lii fi lislaami qowla laa as'lu canhu axada hayrak qaala qul aamantu billahi uma istaqim rawaahu muslim can abi camrin waxaa laga wariyey waqiila abi camrata baa layidhi sufyaana bni cabdillaahi ahaa radia allahu canhu qaal qaal qultu waxaan idhi buuri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo qul lii ii dheh fi lislaami islaamka dhexdiisa qowlan hadal ii dheh laa as'alu canhu aanan weydiinaynin kaas xaggiisa axadan axad aanan su-aalaynin hayraka adiga heyrkaa axad aan adiga ahayn axad kale wax aanan weydiinin oo islaamka ka mida ii sheeg qaala waxau yihi qul aamantu billaah allaan rumeeyey dheh uma staqim dabadeedna toosnaaw uma istaqim dabadeed toosnaaw rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan isagana wasiyada dardaaranadii nebigu ka mid yahay sala allahu caleyh waali wasalam halkaana nebigu wuxuu dardaarmay iimaan iyo istiqaamo waxaa la yidhaha aliimaanu walistiqaama iimaan iyo istiqaamo ayuu dardaarmay rasuulka sala allahu calayhi waalihi alihi wasalam iimaankii istiqaamadii ayuu dardaarmay rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalama marka dardaarankaa nebiga uu dardaarmaayana waa waxaa weeyaan iimaankiinada waa tawxiidkiiba hadda macnihiisu uu yahay Eh, istiqaamadiina waa in lagu toosnaado towxiidka isaga laftirkiisa marka saxaabigan nebiga u yimid sala allahu aleyh ali wasalam markaasuu rasuulka ilaahay oo hadal ii dheh islaamka dhexdiisa cid kale aanan su-aaleynin ahmiyadda marka iyo daryeelka saxaabadu ay siinayeen inay nebiga wax ka bartaan ayaad garanaya walidaalika asxaabta waa la ammaanayo suuratu muxamed waxaa lagu ammaanay dad ahlu cilmiga inay yihiin wa man yastamicu ilayka xataa idaa kharajuu min cindik qaaluu liladiina uutuu lcilma munaafiqiintaa waxay ku leeyihiin kuwa cilmiga alla oo siiyey waa asxaabtii maadaa qaala aanifan marka cilmigaasna marka nebigay ka dooni jireen cilmi takalluf oo ku jirana ma ahayn yani su-aashiisay nebiga u weydiinayan fiiri sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka ilaahiyo islaamka dhexdiisa hadal aanan cid kala weydiinin io sheeg wafii riwaayatin waxay leedahay laa as'alu canhu axadan bacdaka qofaan adiga gadaashaa aanan mar cid danba weydiinin markaasuu wuxuu yidhi qul aamantu billah aamantu billah marka waxaa weyan ilaahay rumee waxdaaniyada alle subxaana watacaala rubuubiyada alle subxaana watacaala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wan wanaagsan rumee ku dhaqan yani waxa alla subxaana wa watacala uu ku faraay la imaaw yan waxaan ujeedaa alla subxaana wa tacaala sidaa sidaa u rumey uma <coughs> staqim dabadeedna intaas dhaqankeedii la imaawo ku toosnaa istiqaamadu marka ahmiyad weyn bay leedahay alla subxaana watacaala tacaala nebiga uu faray oo wuxuu yihi fastaqim kamaa umirta sidii lagu faray u toosno ayb wuxuu yidhi alla subxaana wa falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta sidaadaas yacnii oo shareeca sharaacdii ummadihii nebiyadii hore saa loo siiyo adigii laguu siiyey fadcu dadka ugu yeer towxiidka dadka ugu yeer wastaqim kamaa umirta nacam sidii laguu farayna u toosno walaa tattabic ahwaa'ahum dadka hawadooda ha laba unbaa jirta bis imaa dariiqa alle subxaana watacaala in lagu tooso iyo ahwaa qofku wax uu jecelyahay naftiisu jeceshaa inuu iska raaco nebigii marka waxaa laga reebay ahwaada dadka inuu raaco waa loo diiday waa laga reebay maxaa lagu koobay ilaahay subxaana watacaala inuu u toosnaado muminiintana istiqaamadii waa la faro fastaqiimuu ileyhi ilayhi alqur alla u toosnaado wastakfiruuhu ilaahay dembi dhaaf weydiista waweylun lilmushrikiin fastaqiimuu ilayhi alla u toosnaada maxaa laga helaya istiqaamada miraheeda waa maxayna waxaa laga helayaa janno ayaa lagu galaa <clears throat> in aladiina qaluu rabuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljanati alatii kuntum tuucaduun naxnu wliyaaukum fi lxayaati اdunya wafi اlaakhira wlakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddacuun nuzula min gafuuri raxiim ila akhir laaya martisoor ilaahay subxaana watacaala jannada uu ku martisoorayo markay dhimanayaanoo la dhahayo in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaaikatu kusooayaa kusoo degeysa oo markay dhimanayaan allaa takhaafuu walaa taxsanuu ha cabsanina waxa idiin soo socda nolosha soo socota ha ka baqinina laleeyahay walaa taxsanuu ha murginina nolo wixii aad gadaal uga tagteen oo ilmihiinii iyo awlaadiinii iyo waxa aad gadaal uga tegaysaanna haka murginina allah ilaalinaya subxana wa tacaala wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuwacaduun jannadii la idiin ballan qaadi ku bishaaraysa taa marka waxay kutusaysaa istiqaamada yacnii ajrigeedu sida uu weyn yahay naam oo ajrigeedu inaanu yarayn oo ajir aad iyo aada u weyn uu yahay waxaa kaloo alla yidhi in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun fii suurati alaxqaaf istiqaama marka maxaa la yihaha istiqaama waxaa la yidhaha dariiqa alle inaad qabsato midig i bidixna aada fiirinin nacam toos aad saa ugu toosnaato naam ayb istiqaamada marka waxay keenaysaa qofku inuu yacni toosnaanta waxaa weeyaan xaal waqti aanu uusa toosnaan u baahnayn ma jirto naam markuu shabaabka yahay inuu toosnaado diinka ilaahay ku toosnaado u baahan yahay markuu cumrigiisu sii dhammaanayo lixdanba hadduu xagga u dhaafaba waa kasii inuu sii badiyaba daacada uu sii siyaadiyo nacam yaa laga rabaa wahaakada nacam istiqaamada marka meel kuma gaar aha waqti kuma gaar aha xaalad kasta qofka inuu ilaahay u toosnaado subxaana wa tacaala can abi camrin waqiila abi camrata sufyaana bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuul allah baan ihi qul lii fi lislaami qowlan idheh islaamka dhexdiisa hadal idheh laa as'alu canhu aanan su-aalaynin axadan axad hayraka adiga aan ahayn qaala waxau yihi qul aamantu billaah allaan rumeeyey dheh uma markaa dabadeedna istaqim toosnaaw oo arrintaa ku toosnaaw rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey alxadiidu athaniy walcishruun xadiidka laba iyo labaatanaad can abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allahu canhuma ana rajulan sa'la rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama faqaal ara'ayta ida sallaytu almaktuubaati wasumtu ramadaana waaxlaltu alxalaala waxaramtu alxaraam walam asid calaa dalika shay-an a adkhulu ljanna qaala nacam rawaahu muslim wamacnaa xaramtu lxaraama ijtanabtuh <coughs> wamacnaa axlaltu lxalaala facaltuhu muctaqidan xilahu can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey jaabir bn cabdillaahi ahaa jaabir bn cabdillahi bn xaraam weeyaan alansaariyi radia allahu canhuma ana rajula nin ayaa sa'la rasuul allahi rasuulka weydiiyey sala allahu alayh wali wasalam faqaala wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg idaa sallaytu lmaktuubaat salaadaha faradka haddii aan tukado wa sumtu ramadaana bisha ramadaan aan soomo wa axlaltu lxalaala xalaashana aan xalaashado yacnii aan ictiqaadiya inay xalaal tahay nacam wa xaramtu lxaraama xaaraamtiina aan iska xarimo aan ka fogaado walam asid aanana ziyaadinin oon kordhinin calaa dalika kaagaas aan soo sheegay shay-an waxba aanan ku kordhinin a adkhulu ljannata jannada ma gelayaa qaala nacam buu yihi hah jannada waad gelaysaa buu yihi rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidka muslim ayaa wariyey wamacnaa xaramtu lxaraama aramwamacnaa xaramtu lxaraama xaraamtii aan iska xarimo macnaheeda oo xadiidka ku jirto waxaa weeyaan ijtanabtuhu haddii aan ka fogaado xaaraanta wamacnaa axlaltu lxalaalana ay facaltuhu aan sameeyo muctaqidan anoo ictiqaadsan xillahu shayga xalaalnimadiisa nacam xalaltu lxalaala waxaa weeye yani xalaashii inaan ictiqayani aan sameeyo anoo ictiqaadinaya inay xalaal tahay shaygii xalaashii inaan qaato anoo og oo ictiqaadinayo inay xalaal ay tahay xaaraamtiina xaramtu lxaraamana macnaha waxaa weyan isaga sharci ma dejinaaye macnaheedu waxaa weeyaan aan xaaraantii ka fogaado ayuu ka wadaa ayb xadiidku marka eh, ahmiyad aada u weyn buu leeyahay wuxuu kutusayaa faraa-isha oo lagu gaabsado ahmiyadda ay leedahay faraa-isha yacni waxyaabaha ilaahi subxaana wa tacaala dadka uu ku farad waajibaadka qofka hadduu kasoo baxo yacni waxweyn inuu ku kasban karo ayb macnaheeduna maaha markaa sunooyinka in layskaga dayaco ma ah waajibaadkii inaad ku dadaashid waxyaabihii faradka ah inaad la timaado waxyaabaha yacni eh, waxyaabaha faradka ah inaad la timaado isla markaana waxyaabaha kale aan markaa faradka ahayn ee sunnooyinka ahna inaadan dayicin maxaa maxaayl ilaahi subxaana tacaala wuxuu leeya eh, xadiidulqudsiga wuxuu ahaa eh, wax aan ka jecelahay addoonkayga inaan ugu soo dha eh, inuu igu soo dhawaado oon waxyaabaha aan farad yeela aan ka jecelaha ma jiraan faradka waxaa alla subxaana watacaala waajibka uu kaaga dhigay haddaa alle ugu dhawaato alla arrinta aada buu u jecelyahay haddaad sunnooyinkii ku dartan hadda ilaahay baaba ku jeclaanaya subxaana watacaala nacam ayb marka eh, xadiidku macnihiisu marka waxaa weeyaan marka laysku soo koobo faraa-isha iyo waxyaaba alla u dadka waajibka uga dhigoo lagu gaabsado xaaraantoo laga fogaado eh, in janno lagu galo laakiin arrintaa shardi baa ku xiran shardiga ku xiran waxaa weeyaan kabaa-irta in laga fogaado waa in dunuubta kabaa-irtee waaweyn dabcan qofka hadduu ka fogaado shuruudihiina markaa dabcan uu la yimaado yacnii towxiidku inuu isaga waxtar waxaan ujeedaa cafwan towxiidku in lagu badbaadayo nusuus badan baa tilmaantay laakiin waxay ku xiran tahay tawxiidka badbaadada lagu badbaadayo in yacni eh, kabaairtiina laga fogaado waajibaadkiina lala yimaado sida xadiidkan hadda uu tilmaamayo ana rajula nin baa sa'ala rasuul allahi sal ll ly slam nabiga su-aale faqala wuxuu yihi ara bal ii sheeg idaa salaytu lmaktuubaat salaadaha faradka haddii aan tukado wasumtu ramadaanana aan soomo yani waajibaadku intaan keliya ma ah waa ka badan yihiin waajibaadka kalena uu la imaanaya dabcan wa axlaltu lxalaala xalaashana aan xalaashado oon yacnii qaato xalaashii anoo ictiqaadsan inay xalaal tahay wa xaramtu lxaraama xaaraamtiina aan iska xarimoon ka fogaado walam asid calaa dalika shayan waxna aanan ku darin a adkhulu ma gelayaa jannada qaala nacam buu yidhi ha waa gelaysaa jannada xagamida marka xadiidkii dimaam ibni thaclaba markau arkaanul islaamka uu tirinayay ayuu wuxuu yidhi eh, eh, intaan ka rasuul allow ninkii aada noo soo dirtay wuxuu noo sheegay inaan shan salaadood ma lagu leeyahay maalinkii iyo habeenkii nacam buu yidhi hah markaasuu wuxuu yidhi eh, waxuu noo sheegay haddana soonkii arkaantii dhammayd markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi laa asiidu calaa hada walaa anqus intaan ka ziyaadin maayo mana ka nuqsaaminayo aniga markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam aflaxa in sadaq waa liibaanay waa guulaystay ninkan hadduu run ka sheegay arrintaas haddii uu run ka sheego waa guulaysta waa liibaanay waxaa weyn adiga marka waxaa lagaa rabaa wixii waajibaadka inaad la timaado tawxiidkii la timaado waajibaadka inaad la timaado xaaraantiina inaad ka fogaatid inta haddaad la timaado jannada waa ku gelaysaa intaas haddaad sunnooyinkii ku dartana darajadaadii baa kor sii sii gaarayso oaad sii dallacaysaa wamacnaa xaramtu lxaraama ijtanabtuhu aan ka fogaado weyaan wamacnaa axlaltu lxalaalana facaltuhu aan sameeyo muctaqidan anoo ictiqaadinayo markaa xillahu shaygaa xalaashiisa ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam